الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyinا mحمd وعlى آlه وصحبه أجمعين اللهma اfclna ma clمtna وعlمna ma يnfcna وزdna clmا qاl الmam abu عبdاللh mحamed بn ismاعيl بn ibrahيm الbخarي رaحimh الlه taعalى baabu masx اlcrض bاlydi wuxuu ku saabsan yahay masx اlcrض dhulkii oo lagu tirtiro ama lagu masaxo bilyadi gacanta qala xadathana moxamed bn cabdillah qala xadathana cabdاlcaziz bn moxamedi can usayd bn abi usayd can umihi qaalat qultu liabi qataada waxaan ku ihi ma laka maxaa dhacay abu qataadow laa tuxadisu aadan u waramaynin can rasuuli llahi rasuulka ilahi uga waramaynin maxaadaan nabiga xadiis ooga sheegaynin oo oga waramaynin kamaa yuxadithu canhu nnaas siday dadkuba ooga wariyaan oo saxaabadii kale adaga kula midka ahaa ay nabiga sala allahu alayh wasalam wax ka warinayaan faqaala abu qataada wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam baa noqlo yaquulu leh man kadaba calaya ninka igu been uunta oo waxaana dhihi uu dhahay dhahaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka sheega falyusahil lijanbihi dhinaciisa ha u hagaajisto madjacan makaanu jiif min annaar naarta xaggeeda wa jacala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu guda galay yaquulu leeyahay dalika hadalkaas oo wayamsaxu larda dhulkiina uu masaxayo tirtirayo biyadi gacantiisa marka ninkii igu beenunta ha u xaadho meeshuu saaxan lahaa naarta axad xaadho saas oo kale wey meeshuu naarta ka geli lahaa haxaadhaadho intuu dhulka saas uu nabigu u tirtiray aleyhi isalaatu wasalaam marka tilmaan iyo mithaal iyo tawdiix iyo in la caddeeyo darteed hadalkii uu nabiga alayh salaam ka hadlayay naarta qofkaasi inuu geli hadduu nabiga ku bemuuto alayhi salaatu wasalaam ayuu marka dhulkiisa u tirtiraya falyusahi lijanbihi madjaca min annaar meeshuu ka gelina naarta iyo makaanu jiifkiisi dhulka ha sahlado meel sahlan oo saxan kana ka dhigto ha tirtirto naarta naarta ha tirtirto ha samaysto wey saas ka dhiganta xadiidku waa daciif lisnaad laakin waxaa kaaga filan xadiidkii saxiixaha ee ahaa ee mutawaatirkahaa nabiga alay slam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawan cadwa min annaar uu yiri kaasaa saxiix oo mutawaatir ah kaa saxiixa ah oo mutawaatir ah kaaga filay markaa midkan daciifka ah weliba mutawaatir lafdi lafdan wa macnan baa la yihahda axaadiista mutawaatirada waxay uqaybsantaa mutawaatir lafdan wa macnan iyo alxadiis mutawaatira macnan man kadaba calaya so waxa weeyaan labadi noocba lafdigaasu ku yimid macnahaasuuna ku imaaday isagoo mutawaatira oo jamaaca can jamaaca yastaxiilu tawaatu'uhum can ilkadib ay suuroobi karin been inay isku raacaan baabulkhadfu faniinkii buu usaabsan yahay faniinka waa dhagax iyo wixii lamid ah oo qofka uu labada farood ku qabto oo uu firdhiyo faniin baa la yidhaahdaa ama wax kale oo sida maaragtay waxyaalaha kala jiitame ee bambiiradoo kale ah in lagu qabto oo lagu gano marka wax yar oo aan dheefna ku keenaynin cadowna kaa tiirinaynin inuu isha iyo erega jabiyo mooyeene wax kala faaida aan lahayn weeyaan oo madaradiisa waa maxdi wax haba yaraatee manfacaha uu leeyahay ma jirto shaygaasoo kalena in laga fogaado wey wax faa-ido laga heli male inaad faniin tuurto qala xadathana adam qala xadathana shucba can qataada qala samictu cuqba bnu shan suhban alsdi yuxadiثu can cabdillahi bn mgafar almuzaniyi radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu reebay can ilkhadfi faniinka wa qaala weliba wuxuu nabigu yihi inahu khadfiga iyo faniinku laa yaqtulu sayda ogaar ma dilo oo hadda sagaara ugu yare kuusoo ogaari maayo dil maayo walaa yunkiu lcaduwa cadowgan wax ma yeelaayo laa yunkiu lcaduwa laa yubaaliqu fi ladaa wax dhibaataa gaadhsiin maayo waxaan macno lahayn unbu xanuujin iyo hadduu isha kaga dhacayo mooyeene cadow kaa tiirin maayo hadda laguma dagaal galo wa inahu yafqahu wuxuu fujiyaa alcayna isha ishuu fujin oo iska biyo oo usoo ridi wayaksiru sirna iligana wuu jabiyaa marka iligii iyo ishii iyo xubnahaas qaaliga ee qofka uu leeyahay muslimkaa unbuu tiri mooyeene kollay lagu dagaalgeli maayo marka waxay muslimiinta dhexdooda in isku tuurtuuraan oo dhibaato ugeysato baa ka imaanay iska ilaaliya marka xadiidkan waxaa la socday fi saxiixeyn bukhaari muslim buu kusugan yahay waa saxiixe ibn cabdullahi ibnu muqafal markuu sidaa lahaa nin qaraabo ay yihiin nin ay qaraabo yihiin buu ka reebay oo xadiidkan usoo daliishaday oo iska daa markaasuu haddana arka asagoo weli fariinka sii wada markaasu wuxuu yihi nabiga xadiidkiisii baan kuu sheegaya calayhi salaam adiguna weli waa sii wataa miyaa weligay kula hadli maayo oo dambe weligay oo dambe kula hadli maayo ayuu yihi marka waa hijraan an aha ahlilmacaasi in laga hajiro haddii loo arkaayo inay arrintaasi ay zajri iyo edbin ay u noqonayso haddiise canaad iyo madax adeeg iyo khilaafkao sii xumaaday iyo dhibaato muslimiinta dhexdooda dhacday ay tahay in xoogo mudaaraad la sameeyo oo loo sabro oo un si kale lagu xalxaliyo ilaa ilaahay faraj ka keeni ayaa wanaagsan baabun wuxuu ku saabsan yahay laa tasubu riixa dabeesha caahira makhluuq ilaahay uu abuuray oo makhluuqaadkiisa kamida weeye raxmadna waa way la timaadaa o ilaahay wuu u adeegsadaa cadaabna wuu adeegsadaa marka haddaad iyada wax ka sheegto saanicii allahay wax skala iska lahay abuuray saanicii baad wax ka sheegaysa iyada wa iswada oo awood lah oo soconaysa ma ahe xadathana yaxya bnu bukayr qaala xadathana lay alayth ibnu sacdin can yunusa can ibni shihaabin can thaabit ibni qaysin an aba hurayrata qaal akhadat innaasa dadkii waxaa ku dhacday oo ku dhabatay alriixu dabeel akhadat innaasa dadkii waxaa ku dhawday oo ku kacay alriixu dabeel baa dhabatay fii dariiqi makata jidka maka wadadii maki la maraayay unbay dabeel kacday wa cumaru cumar bnu khadaabna xaajun weeye xujay maka u socoto xajinaysu la socdaayo waa xaaji fashtada markaas weliba kuleelki eh, eh, mxua dabeeshii ay ku daraatay dhabashadeedii iyo kicideedii iyo ubaarkeedii iyo waxeedibaa dhuufaankiiba aad usii daraaday dhuufaankeedii fa qaala cumar baa wuxuu ku yiri liman xawlah dadkii gaararkiisa maraaya buu la hadlay la socday buu wuxuu weydiiyey ma riixo horta dabeel maxay tahay ma riixo dabeel bal maxay tahay maxaa qasadkeeda xikmadeeda maxay tahay yaa wax ka sheegi kara yaa daliil haya nabiga calayhi salaam uu ka waramay oo riix iyo dabeel uu ka sheegay falam yarjicuu bishayin waxba umaynay soo celinin wax jawaab ay siiyeen male maba hayaanba abu hurera warkii loo sheegoo maqlay wuxuu leeyahay fastaxdadtu waxaan dedejiyey raaxilati hashaydi ee asractuhaa e, surcan aw surcaanan asractuhaa mashyan xakiiha waan dedejiyey deg deg oo sariica fastaxdadtu waxaan dadejiyey raaxilati hashaydi baan eriyey faadragtu cumar baan gaadhay marka faqultu waxaan ku yidhi baladanii waxay soo gaaray anaka sa'alta inaad dadka weydiisa cani riixi dabeel oo tildabeysheed maxay tahay wainii samictu rasuul اllahi sala اllahu alay wasalam baa maqlo yaquulu leh arriixu dabeyshu min ruuxi illaahi ilaahay naxariistiisay kamid tahay oo hadduu ilaahay muuminiinta ugu naxariisana waa naxariis haddii dee cadowga iyo gaalada lagu sii deynayana junuud iyo riixan wa junuuda lam taroha weeyaan oo cadowga wixii lagu sii daayo naxariis bay muuminiinta u tahay min ruuxi illaahi taati raxma naxariis <clears throat> bay la timaadaa oo waata roobka iyo mxuaha daruuraha kaxayse ee waarsalna riyaaxa lawaaqixa ilahay leeyahay dabeeshaasay kaxeynaysaa oo didinaysaa markaasaa roobkii iyo biyihii iyo wixii baa ka dhalanaya <clears throat> marka waa naxariis wa taati bilcadaabi cadaabna way la timaadaayo ummadaaba lagu halaagaaba falaa tasubuuha caayina buu nabigu yihi wasalu llaha ilaahay weydiista khayraha khayrkeeda iyo raxmadeeda wacuuduu ka magangala min shariha sharteeda aadaabtaasaa la isbaray haddii dabeel ay kacdo sidaasa allahuma ina nasaluka khayraha wanacuudu bika min shariha xadiidku waa xasan saxiix waxaa xadiidka laga qaadanayaa qofka mafduulkee laga fadli badan yahay in agtiisa laga helo cilmi iyo aqoon qofkii fadliga badnaa agtiisa aan oolin oo cumar iyo abu hurayra iskuma dhowo cumar radi allahu canhu saabiqiintii ah oo qabla alhijra islaamay oo nabiga calayh salaatu wasalaam madiina tobankii sanaba la joogay oo saaxib almanaaqib walfadaail abu hurayra radi allahu canhu saddex sanoba nabiga la noolaa aleyhi salaatu wasalaam marka waxaan cumar agtiisa oolino cilmiga iyo abu hureyra laga helay radia allahu canhu qaala raximah llahu baabun qawlu rajuli ninka hadalkiisa u yihaha mudirna binawi kada wa kada waxaa roobka aan ku helay mudirna ana roobeeyey binawi kada wa kada ha xidig hebel iyo xidig hebel baa roobka ku helay roobka iyo matarka waa aaya min aayaat illahi waa aaya kawniya waa rububiyada ilaahay subxaanahu watacaala iyo tadbiirtiisa iyo maamulkiisa kownka in marka maamulkii kownka wax laga siiyo makhluuq isagaba aan awoodba lahayn oo xidige iyo waxsaas oo kale dayax iyo qorax iyo la yirahda waxbay keeneen oo dur iyo nafciba iyagii wax laga siiyo dee ilahay sifadiisi baad siisay qofka ilahay sifadiisa makhluuqa maaratay wuxuuna ilaahay leeyahay siiyana buu ku dhacaya saas wey marka marka kufriga soo socda waa sidaas xadaana ismaaciil qala xadaanii mali can salix ibn kaysaan can cubaydillah bn cabdillahi bn cutba bn mascuud can zayd bn khalid aljuhani anahu qaala wuxuu yihi sallaa lana rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuuna tujiyay salaata subxi salaa subax bilxudaybiya xudaybiya xudaybiyadii waa mid itihaama ma midii maka ku agtaalay alaa iri calaa athari samaain roob roob samahu maanta waa almadar calaa athari samaa roob da-ay raadkiis iyo gadaashiisa subaxdii kaanad min aleyl habeenkii da yo subaxdii nabiga salaada subana tujiyey haloo kale ah roob mir adaay waagi markuu badiy salaada subax nabiga uu tujiyeyba falama insarafa nabiyu markuu nabiga soo gadoomay calayhi salaam aqbala calaa naas dadkiiba kusoo qaabilay markuu salaada ka baxay faqaala wuxuu ku yihi hal tadruuna ma ogtihin maadaa qaala rabukum rabbigiin wuxuu yihi ma ogtihin qaalu waxay hi allah warasuulu aclam qaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi qaala ilahi wuxuu yihi asbaxa min cibaadii addoomahayga waxaa waa baraystay muuminun bi ku an in rumeeyey iyo wa kaafiru mid igu kufriyey u gaaloobay faama man qaala qofkii yihi mudirnaa bifadli illah ilahay fadligiisaana nagu roobeeyey waraxmatin naxariistiisa fadalika kaasi muuminu muumin wey bi aniga rumeeyey kaafirun u ku kufriyey bilkawka xidigii uu ku kufriyey anigana wuu rumeeyey oo wuxuu ogaaday xidigin in waxba keeni karin axadka wax keeni allah inuu yahay ama man qaala qofkii yirise binawi mudi mudirnaa waxaa nagu roobeeyey binawi kada xidig hebel baa roobka ku helay kada wa kada fadalika kaafirun bi waa qof aniga u kufriyey oo aniga awoodaydii iyo maamulkay intuu iga leexiyey mu'minu rumeeyey bilkawkabi xidig xidig buu rumaysan yahayoo uu aaminsan yahay inuu dur iyo nafciba keeni karo roobka keeni karo marka roobkaasi axadkii sheegtaa makhluuqa ama loo sheegtaa shirkibuu ku dhacay shirki shirkibuu ku dhacay lama banaana in la yirahdo roobka saasaan ku helay iyo hebel baan ku helay iyo xidig hebel baan ku helay iyo dabe hebel baan ku helay ma banaana waxyaalaha calaamaadka ilaahay u sameeyey subxaana ee roobka muqadimaadka u ah ee calaamaadka iyo fusuusha arbacada iyo xidigaha siday kala noqdaan ee lagu kala yaqaano waa calaamaat marka wabinahji wa calaamaati wabinajmi hum yuhtaduna weya marka calaamaad weeyaan saxiix weya xadiidku laakiin in loo nisbeeyo ma banaano layihaha iyagii baa keenay qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu maa yaqulu rajulu qofka wuxuu dhahayo idaa ra-aa hayman daruur hadduu arko daruur hadduu arko iyo wax sansaan roobaad leh hadduu arko horta hore waxaa laga rabo inuu cabsado oo u ka baqo inuu makriga ilaahay subxaana watacaala iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa uuna ka aamin noqonin markuu rab ka da-ana allahuma sayiban naafican u yihahdo saasaa las amray xadathana maki bn ibrahim qaal akbarana ibnu jurayjin can cata can caaisha radi allahu canha qaalat kana nabiyu sala la alay slam idaa ra markuu arko makiila isbedel roobeed iyo ma yukhaalu anahu matar makiila iyo ma yukhaalu anahu matar wax roob inuu yahay loo malaynaa karo oo astaan iyo calaamo roobeeda markuu nabigu arko dakhala gurigu geli jiray ama masjidka wakharaja haddana waa soo bixi jiray wa aqbala waa soo qaabili jiray wa adbara waa jeesan jiray wataqayara wajhu wajigiisa isbedeli jiray koluu guriga galo kol baxo kol soo galo kol soo wajigiisa isbedeli jiray murug baa ka muuqan jirtay murug fa madarat isamaau samadii markay roomayso cirkida oo roobda oo suriya waa laga farxin jiray nabiga alayh salaatu wasalaam waa farxi jiray wixii walbahaarana waa laga faydi jiray facaraftu waan gartay facarafatu waxaa garatay caaishatu dalik arrinkaasi nabiga u fiirsatay mar allaala markii uu roob iyo calaamadiisa la arko dadku sanka la raacaan dhahaan roob baa noo soo socdo oo bishaaraysanayaan nabiga murug iyo walbahar baa loo taagay faqaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yihi wamaa adri markuu w caaisha weydiisa oo tiri nabi alla waase dadkiiba saas anaga waaba farxayna adna waa walbahari faqala nabigu wuxuu yihi alayh salaam wamaa adri wamaa adri maxaan ka ogahay lacalah waxaa laga yaabaa daruurahan waxaad moodaysaan roob kamaa qaala allahu siduu ilaahay yiri inayna noqotoba falamaa ra-awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qoladii reer caad markii uu wax roob aad moodo oo waadiyaashoodii iyo tawagoodii soo qaabishan oo kusoo socdo cayn aho aada roob moodo y waxay dhi hada caaridun mumdiruna waa roob noos roobeynayo oo roob aan usoo socdo markaas wamale waa cadaab iyo wixii aad dadajisanayseen cadaab oo dabeela ah weeyaan bu ilahi subxana watacala hadii saxiix wey xadiidku <clears throat> marka nabiga aksha naas dadka ugu cabsi badnaa aksha naas wa adqa naas buu ahaa wa aclamhum lilah ilaahay iyo awoodiisii iyo qudradiisii iyo makrigiisi dhan aad buu yaqaanay qofka inta e- cilmigiisa iyo aqoonta alle uu uleeyahay ayay cabsidiisuna ay leedahay walidalika ilahi subxaanah watacaala inama yaksha allaha min cibaadihi alculamaa qala xadathana abu nucaym alfadl bn dukayn can sufyan athawri can salama bn kuhayl can ciisa bn caasim can zir bn xubaysh can cabdillahi bn mascuudi radi allahu canhu qala qala nabiy sal l slam wuxuu yihi atyaratu baasaysigu shirkun weeyaan inaad wax baasaysato oo trashimirka waxaasuu keeni karaa ama waxaas nafcigaasu leeyahay ama shartaasu leeyahay waa shirki maxaa yidhi alduru wanafcu min allah adaaru wanaaficu wallah ilaahay baa wax dhibi kara oo dhib keeni kara isaga maan dheefta bixin kara in marka shimbir wax loo maleeyo ama ma ahee tadayurka kasii caamsan asalkeeda min adayr bay ka imaatay shimbiraha qaar oo la baasaystay shimbiraha qaar oo la absheedsado laakiin markii dambe wuu ballaadhay tadayurkii <clears throat> wuu ballaadhay bilihii buu galo bilhebel waa bisha waa safar iyo waa shawaal iyo maalmihii buu galo waa arbaco kadaa aho muxuu galay dadkii buu dhex galay oo shimbirihii buu galay oo marka tadayurkao dhan waa shirki wey wamaa minaa buu ley ibn mascuud wamaa minaa nagamid ma aha axadun axad ilaa wa fii nafsihi shay waxbaa naftiisa galaya walakin allaha ilaha yudhibuhu wuu tagsiinayaa bitawakul buu kutagsiinaya marka wamaa minaadaas ikhtisaar waahay hadal baa lasoo gaabiyey waxa qofka bini aadamka mar walbaba qalbigiisa wax waa ku dhacaaya <clears throat> oo mararka qaar wax uu yar maarata ka yar shakiyo oo uu naxo oo uu si kale uqaato ruuxan muxuu ahaa uu yiraahdo oo uu naxuusnimo iyo naxsi iyo wax saas oo kale ah tashaa-um noocaas oo kale ah waa laga yaaba shaydaanka inuu ku rido kadib laakiin wuxuu ogaanayaa in ilaahi subxaanahu watacaala awooddiisa unay wax ku socdaan oo dur iyo naf isaga uu leeyahay oo isaga qofkii ictimaado magan gala waxaan oo dhan ba waxba una yeelin wamaa minaa naga maaha qof aan shaydaanka wax ku ridayn walaakin allaha ilaahay baa yudhibuhu waswasadaas tagsinaya bitawakuli tala saarasho isaga la tala saarto oo markaad ogaato ilahay awoodiisa iyo qudradiisa oo tirahda xasbuna allah wanima alwakiil wixii qalbiga galadho dhow waa baxaya xadiiu saxiix weeyaan baabu diyaratu diyaaradii buu kusaabsan yahay in wax la baaseysto waxaa kasoo hordeesha waxaa la yihahda faal alfa'lu waa in la saashado wax wanaagsan rajo la rajeeyo iyo in wax maaragtay xumaan un la fisho labadaasay kala yihiin xadathana xakam bnu naafic qaal akbarana shucayb an yani an zuhriy shucayb bin abi xamza yani an zuhriy buu ka wariyay qaal akbaranii cubaydllahi bn cabdillahi bni cutba ana aba hureyrata qaal samictu nabiya nabiga alay slam baa maqlay qol le laa tiyarata baasaysi ma jirto wa khayruha yani waxaa kasoo horjeeda oo ka fiican baa loo jeedaa ee dayaro faaligu dayaro ma aha dayaro ma ahe waa muqaabil dhanka aad baaseysi iyo makhluuq baa waxyeeli iyo waxbaasaa dhici doona aada leedahay adoo xagga ilaahay fali iyo faashasa oo ereyga wanaagsan ilaahay rajo kaga rajeeya oo magaca wanaagsan khayr iyo wanaag xagg alle inuu kaaga siin doono oo ah, wanaag iyo bishaaro la helay arrimahaasa ka fiican wa khayruha alfalu qaalo waxay dhn wama alfalu <clears throat> maxaa la dhahaa qaala kalimatu saalixa waa kalimo wanaagsan yasmacuha axadukum axadkiin uu maqlaayo wanaagsan waad maqlaysa wey adigoo badeeco iyo xoogo badeeco wato alaabo wata ayaad maqashay yaa raabix ama muxuu ahayaa murbix ayaad maqashay ama waxaad maqashay eh, baadi waxay kaa maqan tahay yaa waajib ama qofki wuxuu maqlay asagoo xanuun iyo dad ka xanuunsan yihiin yaa saliim eh, yuu maqlay yaa imtixaan buu ku jira yaa naajix buu maqlay <clears throat> markaas haddana ilahay wanaag ka filat wanaag ilahay ka filatay marka ooma leexinaysid magacan iyo qofkan sheegaya midna ilahay baad wanaag umalaynaysaa aad ka malaysanaysaa subxana wa tacaala fali baa la dhahaa fali baa la dhahaa naam <clears throat> kalimat saalixa wbalkalimati alxasana alطayiba kelimo wanaagsan oo qofka uu maqlayo ayuu ku tilmaamay nabiga sala allah alay wasalam baabu fadli man lam yatadayar qofkaan waxbaba tadayurinba waxba baasaysanin wax kastoo imaada iyo wax kasta la sheegaba saameyn kuma yeelanayso ma baasaysanayo dan kama gelaayo a ah. qala xadathana xajaaj wa qala xadathana xamaad bnu salama can caasim an zir an cabdillahi bn mascuud an nabi sal slam qala curidat calaya alumam ummadihii baa la bandhigay bilmawsimi ayaam alxaj mawsimkii mawsimka waa maka meelaha xajka oo kale isku imaada carafa iyo musdalife iyo mino iyo howlahaasa mawsim xaj la dhahaa maalmaha xajkana waa la yihahdaa <clears throat> ayaam alxaji maalmihi xajkii baa dadka lai bandhigay <clears throat> waa waxyi ama hurda iyo manaan baa lagu tusay nabiga calayhi salaam faacjabanii waxay cajab geliyay kahratu ummati ummadayda badnideedii baa cajab gelisay bu yiri marka ummadayda lai bandhigay qad mala uu sahla waljabala <clears throat> waxay buuxiyeen asahla dhulka siman iyo dooxooyinka iyo waljabal buuraha jabal iyo sahl waa iska soo horjeedaan buuraha iyo dhulka sahlan ee siman intaba way buuxiyeen qaaluu waxay dhaheen ya muxamed aradita raadli ma noqotay yo xaq alle laga yiri qaala nabig wuxuu nacam ay rabbi raadli baan ahay intaba ummadaada inay muslimiin noqdaan muwaxidiina raadli ma ku tahay nacam baan iri buu yihi qaala fa ina maca haulaai sabciina alfa toddobaatan kun baa ku jirta dadka ayaga hel wa tusay oo yadkhulu ljanna jannada geli doona biqayri xisaab xisaab la-aan wa hum aladiina waa kuwa kow laa yastarquun aan tufis dhalbin oo walaa yagtaguuna dab isku dhajin iyo gubidna aan aadan oo isgubin markay xanuun dareemaan walaa yatadayaruuna aan baasaysanin wa calaa rabbihim qodobka afaraad rabbigood u yatawakalnu tala saarta dadkaas sifaatkaa laga helay wayaan oo mutawakiliin weeye marka laisu soo aruuriyo waa dad ilaah ictimaado cuskan oo wax alla wixii ku dhacaba hadday khayr tahayna alxamdulilah hadday shar ku tahay iyo dhibaatana waa ku sabrayaa marka kuwaasa weeyaan kuwa ah xisaab la-aan jannada iska geli doona <clears throat> laa yastarquna baa li marka oo way kala tahay laa yastarquna iyo laa yarquna tufidda waa tufi kartaa qofna hadduu kugu tufo oo uu kula soo doonto waa kugu tufi karaa ee waxaa weeyaan inaad raadiso mar walba tiraahdo u faatixaada noo mara yaasimaha noo akriya ku hayso mar walba inaad ilahay tala saarato subxaana watacala baa kasii xoog badan qaala cukaasha wuxuu yihi cukaasha bin muxsin weeyaane lasd saxaabi jaliila wey fadcu llaha ilaah ii bari an yajcalanii minhum nabi allow ilaah ii bari inuu igu daro dadka iyaga qaala wuxuu yihi allahuma ajcalhu minhum ilaahu ku dar faqaala rajulun aakhar ku kale wuxuu udcu llaha yajcalanii minhum ana ilaah ii bari inuu igu daro qaala sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga hormaray oo sifaatkaa iyo tilmaamahaasi cukaasha kaaga horeeya waa lagu fasiray ma ahee degdega iyo muxuu ahaa arrimahaas khayrka uusoo degdegay iyo codsiga asaga kaaga hormaray labadaba waa lagu fasiray bismillah qala xadathana musa qala xadathana hamad hamam an asim an zirin an cabdillahi an nabi sa sl saq alxadid xasan saxiix xadiidka marka waxay tusaysaa waa fadl iyo manqaba iyo utahay cukaasha in khayrkii iyo wanaagga loo dadaalana waa laga fahmaya xadiidka in ilahay tala saarashadiisa iyo ictimaad allahi lagu dadaalo oo tawakulkaasi caqiidada iyo tawxiidku kamid yahay ayaduna waa laga qaadanaya xadiid waa laga fahmi karaa <clears throat> macnaheeduna ma aha inaan tufida iyo ayna banaaneen dabkuna asaguna waa karaahiya laakiin cinda alxaaja wa daruura waa banaanta in laisgubo oo dab laisku dhejiyo ribaayanu banaan yihin qaala raximah llahu tacaala baabu tiyaratu min aljini diyaradu jinkiba xaggiisu ka ahaaday ibaaseesiga shaydaan iyo jin iyo xaggaas ku ahaaday qaala xadathana ismaaciil aha ama atyaratu in laga la baaseysto min aljini jiniga xaggiisa oo waxyaale iyo intii la samaystana jinigaas kaga dhowrayna la yihahdo qala xadathana ismaaciil qala xadathani ibn abi zinaad an calqamata can ummi hooyadiis can caaisha umayras laa tucraf laleyahy xadiskaas daciif ku noqon doonaaye can ummihidas laa tucraf buu an caaisha radi allahu canha yani cadaalada laa yucraf marki la yirahdo jahaalada lama iqabsatayo jahaalat lxaal iyo iyo qofka mastuurka la yirahdo ee xaalkiisa aan la garanayna jahaalat lcayn burjana in la dhaho soo maray an caaishata radi allahu canha anaha kaanat tuta waxaa loo keeni jiray bisibyaani caruurta idaa wuriduu markii la dhalo yaa caaisha loo keeni jiray radia allahu canha saxaabiya qiimo badan oo umulmuminiin oo zawjadii nabiga alayh salaam weeyaan o marka dadka uu imaan jiray oon oo duceey caruurta noogu duceey fatadcuu lahu waa u duceyn jirtay bilbaraka baraka ilahay weydiin jirta baraka bay dhihi jirtay fa utiyat bisabiyin ilmo yar baa loo keenay oo caruurta loo keenay un kamid a fadahabat waxay damacday tadacu wasaalatahu inay dejiso barkintiisii iyo meeshii iyo wax lagu wadayay mahdigii ayay damacday fa idaa taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisa markii ilmihii u duceysay oo meesha ku celi maagtay fa idaa taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisa waxaa taalla muusa ayaa taalla sakiin muusada sakiinta iyo waxaa timaha laskaga xiraa la yihahdaa fasaaladu maxay weydiisay can muusa war maxay tahay birtan iyo makiinadan faqaaluu waxay dheheen najcaluhaa min aljini jinniga xaggiisaan oga xirsi xidhnaayo kaga difaacnaa suuna jin ugu soo dhawaanay ilmaha yaa sakiinta ololeysa halka la dhigaa fa akhadat ilmuusa baashi bay soo qaaday sakiinteedoo faramad bihaa way tuurtay wanahatum waxay ka reebtay canhaa waxaan oo kale inay isticmaalaan wa qaalat waxayna tiri ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yakrahu wuxuu naci jiray atiyarata baasaysiga wayubqiduha waan u cadhoon jira rasuulka aleyh salaatu wasalaam oo ma jecleen wa kaana caaisha waxay tanhaa canhaa tii reebta arrinta ma banaan dhihi jirto maxaa yeelay de inaad makhluuq wax moodo oo aad tiraado bir baa wax ilaalin man tacallaqa bishayin wukila alayhi aw wukila bihi man tacallaqa bishayin wukila bihi ninkii shay ku tacalluqo oo yidhahdo waxaanaan aniga xirsixir ka dhigan oo wax moodaya wixii baa loo dayn qofka marka sakiin loo daaya ka waran sakiin iyo makiinad qofka loo dalaylay makiinadaas adiga lagu ogyahay bal meelun kaa rido bal wuxuuna ku tarto bal ha ku difaacdo oo ilaahay subxaana watacaala kaalmihiisi iyo raxmadiisi iyo difaaciisa dhanba u kala noqdo bal ka waran a ah, oo makiinad tuu wax mooday banaanka laga maro laya waaya adiga makiinadaas meelun iska soo saara waa nasiib daro wey marka waa shirki bay kamid tahay xadiidku daciif isnaad weeye baabulfaalu faaligiibuu kusaabsan yahay faaligu waa saasasho saasasha waxaad saasanaysaa khayr iyo wanaag baad filanaysaa magacaad maqashay iyo makaan iyo wanaag iyo waxuu dhegtaada kusoo dhacay ayaad waxaad leedahay xag alle ma aha inaad waxaas isagaa wax moodi sidii dayaradii bay noqon haddaad waxa wax moodo ee ilaahay baad leedahay ilahay khayr baan ka rajeynayaa waxa inuu wanaag iigu bedelo xadathana muslim qaal xadathana hishaam qaal xadathana qataada can anasin can nabi sal slam laa cadwa buu yihi cudur isku tallaabaya ma jirto cadwadu waxaa weeye intiqaalu maradin min shaksin ilaa shaksin cudur intuu qof ka kaco qof kale u wareego ayaa la diidayaa waxaa la diidi maxay tahay maas ahaan cudurkan qofkan ku jira qof kale kuma dhici karo maya taa lama diidana way jirtaa cudurka inuu qof kale kudhici karo amraad waxaa jirta wabaaya safmareena oo dadka qof kale ku dhaco hal qof intuu ka bilowdo dadka o dhan wada mari ayaa jira laakiin waxaa la diidanaya waxa weeyaan alcadwa dabci in la yiraahdo cadwa iyo cudur isku tallaabin baa jirta oo qofkan cudurkiisa awood wuxuu leeyahay isagaba uu ku tasarufo oo uu ku kaco oo qof kale uu ku dhaco taas wey midda laga hadlaayo taa ma jirto wey ma jirto ilahay baa awooddiisa meesha ku socotaa mashiiyada ilahay ba ku socotaa qudrada ilahay ba ku socotaa subxaanahu watacaala cudurka asagaa waa un sabab qaadirka ilahay khalqiga yaa maamulka iska leh laakiin laa cadwaa waa middaa macnaheedu amaa inuu cudurkan uu tallaayo cudurkan qofkana uu ku dhici karo ta hadda axaadiistii kale ee nabiga laa yuridana mumridun calaa musixin wafira min almajduumi firaaraka min alasadi xadiis badan baa sheegaysa inuu cudurada laga gaashaanto oo laiska ogaado oo cudurka isagaa ah uu qofka isagaa ah ku dha qof kale u ku dhici karo taa iyada wa waxa weeyaan aan la diidi karin wey laakiin markuu kugu dhaco waa inaad ogaato awood ilaahay baa waxaan keentay qadar ilaahay baa keenay sabab bu waxaan ahaa mooyeene ilaahay baa maaragtay iska leh maamulka walidalika qof waxaa arkaysaa cudur xun oo khatar ah hayo qofkii la joogayna cudurkii laga uu ku dhacaynin qofki ula jooga kumama dhacayo ilahay baa ka badbaadiya subxana wa tacaala ku kaloo iska agmaray oo naaftiisa soo gaadhana waa ku dhacay ha waa la arkay marka meesha qudro ilahay baa ku jirta laakin asbaab baa jirta taxadarka iyo asbaabta in la qaatana waa wax madluuba oo lasamray laa cadwa cudur isku tallaabin ma jirto awood uu leeyahay walaa tiyarata baasaysina ma jirto shimbil ahaataya iyo wax kalood baasayso dad tiraado waxaan ama dhib buu ii keena ama dheef buu ii keena ad tiraahdo wayucjibuni waxaa cajab gelin waan jeclahay alfaalu alsaalixu kelimo wanaagsan oo saalixaa ah, ayaan jeclahay faaliga wanaagsan oo waa maxay alkalimat kelimo wanaagsan qofka uu maqlay ah, ayaa yuu leeyahay ha kelimadaasoo wax ka qaadan xag allow rajo ka rajayni waxay xasuusinaysaa raxmadda ilahay waasaca iyo ilahay inuu qudareeyo xasuusin kelimada iyadeed xadiis saxiixa weeyaan leannahu waa dhannu wey dhannu lxasan malo wanaagsan oo ilahay umalaysato ilahay wuxuu le ana cinda dhanni cabdi bi addoonkayga wuxuu ii malaysto ayaan leeyahay markaad wixii wanaagsanaa aad maqashay aad ilahay mala wanaagsan ka malayso sidii bu ilahay kuu yeelaya subxaana wa tacaala tafaul baa la yihahdaa qala xadathana cabdullahi bnu muxamedin qala xadathana abu camir qala xadathana mubarak an yaxya bn abi kair qala xadathana xayat tamimi an abahu ahbaru ana samica nabiya sala la alay waslam yaqul laa shaya fi lhaami laa shaya wax ku jira ma jirto iyo wax ku sugan fi lhaami haama haamadu waxa weeyaan waa shimbiraha nooc kamida wey alhaam jamcu haama haamaduna waa guumaysta baash la yihaahdo shimbirta guumaysta la marka laa shaya fi lhaam haamka iyo shimbirahaasi gumaysta la yihaahdo wax ay tahay malaha oo ay keeni karto a ah, waxba ma keeni karto waxyaalaha jaahiliyada iyo carabti hore ay baasaysan jireen bay kamid tahy shimbirkaas u baalkaciyo ama dadkiibaa wa noqon ama cudur baa imaan ama balaaya imaan ama geeli baa dhamaan ilaa yawmina hada way socotaa waxyaalahaan zuurin an baabi-in bay kamid tahay oo gumaysta ayadaa aminka maqax qumaya aho dhibaato wadaa loo arkaa oo waa laga naxaayo haddii meelaha qaar meelaha qaar oo laga yaaba hadii dadku caqiidadeed oy ku kala fiican yihiin iyo dacwada iyo saxwada gaadhideeda iyo islaamka si u kala gaadhay iyo cilmiga meelaha qaar ilahay aminka waa lanagaxyanaya haddii la maqlo habeenka iyadoo meel kaciidina subaxdaasi waa la faataxa marana waa la yaasiin akrisanaya marka waxaasi wax jira ma aha waa makhluuq waa shimbir iska ciyaaya ilaahay u tasbiixsada subxaanahu wa tacaala wax dur uu keeni kara ma jirto wa asdaqu tiyara diyaaradana waxaa ugu fiican waa tafaaulka hadda diyaarada magacaabay alfa'lu walcaynu xaqun ishuna xaq weeyaan inaad hadal wanaagsan iyo magac wanaagsan iyo makaan wanaagsan iyo aad ilaahay malo wanaagsan ka malaysato taa iyada a waxba dhibaata a ma laha xadiidku xasan lgayri wey walcaynu xaqun isaguna xadiidkaas waa xadiis saxiixa alcaynu xaqun walow kana shayan saabiqa alqadar lakaanat alcaynu saabiqatu isha hadday qadarka wax ka hormara haduu jiri lahaa isha iyo caynta ka hormari lahayd taasuu nabi sal allah alay wasalam u marka cayntu wax jira weeyaan waxaa soo aroortay xadiis saxiixa ah oo axmed iyo nasaa-i fi sunan kubra iyo muwada iyo ibn xibaan iyo keyrba ay soo saareen in nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ay wada socdaan nin saxaabi oo sahl binu xunayf la yiraahdo ayaa meel biyo ahoo eh, ku jiraan buu imaaday markaasuu dee biyihii ku qabaystay saxaabi kale caamir bnu rabiica la yiraahda fiiriyey markaasuu ku hadlay wuxuu yihi maa ra-ytuka alyawm walaa jildan mukhabaa maanta oo kale weligeed ma arkin xataa jir la qariyey wuxuu ka wadaa gabadh gurigeeda joogto oo weligeed kama bixin oo iska uun maarata qabaysato oo wax dhibaata ah iyo wax maaragtay eh, shaqa ahna aan loo dhiibin oo eh, yani dhalaalkeeda iyo nadaafadeeda iyo waxaasu marka ku shabahaya wuxuu le gabadhaas hataa wax lamida ninkan jirquriciisa weligana ma arkin markaasaa isla markiiba ninkii uu soo dhacay sahla waa soo dhacay sahl bin xunayf waaba kaa yaallo oo galgalanayaba nabigaa saxaabada u tageen waxay dhan allaw ninkii sahal ahaa weli naftu baan ka bixin waa dhacay hadda waa caafimaadsan waa qabaysanay waa kaa galgalanay markaasu wuxuu yahay tatahimuna fihi axad waxaad ku utuhumaysaan ama ku tuumaysaan ma jiraa oo inuu muxuu afkiisa iyo indhihiis markaas waxay dheheen inkaa caamir bin rabiica lirada fiiriyey oo ku hadlay isagii buu nabiga alay salam u yeeray intuu u caroday wuxuu yihi calaama yaqtulu axadukum akhaa axadkiin walaalkii muxuu u dili dil buu ku tilmaamay in qofka inuu qofka walaalkii ah nicmada ilaahay siiyey ama badanka ama waxay ahaataba oo indhihiisa raaciyo oo markii uu cajabiyo haddana uu raacin waayo duco uu u duceeyo ilaahu barakee iyo ilaahuma insha allah ilahu barakee iyo uu raacin waayo isagoo dili bay lamid tahay ishaa uu raacinayo ee uu majeeranayo wax sun ahaa ka soo bixi marka cayn baa la yihahda qofki bay ku dhici kartaa a idaa maa raayta maa yucjibuka baragta halla idaa idaa raayta maa yucjibuka baragta buu ku yiri baadkaad aragtay wa ku cajab geliyay maxaad u barakeyn weyday oo baaraka allahu la fiika allahuma baarik inta haddaad tiraahdo ishii cayntii iyo sunteedii meeshaasi ku baabay lahayd halkaas ku baabay lahayd ilaa ishii sunteeda way soconaysaa markaasaa waxaa lahaye waxaa weeyaan kaalay baan isagii baa loo yeeray a isagii ayaa loo yeeray daawa moto maxaa la yidhi daawa moto ni moto sooma hen daawa moto ni moto la yii kaala isagi baa la yidhi imow ishaadi dhaq wejigaadi dhaq lugahaadi dhaq xubnahaaga dhaq qaarka hore qaarka dambe dhaq suntiisa o dhan waxi o dhan baa la hooriyey markaasaa saxaabigii korka lagaga shubay shug lagasiiyey markaasaa xeedhadiina la gambiyey furud waa kacayba waa booday sumuuntiisi sa lagu waay lagu daaweeyey ayb baabu tabaruki bilismi alxasan in la barakaysta magaca wanaagsan oo la saashado tafaawil wey xadathana ibrahim ibn mundir an macmr bn ciisa qaala wuxuu yihi xadathana cabdullahi bnu muamalin an abihi an cabdillahi bn saib ana nabi sal slam caama xudaybiya sanadkii xudaybiya sanadkii lixaad hijrada aheede nabigu cumro midka u imaaday ee cumrada loo diiday xiina dakara cuhmaan bnu cafaan cuhmaan bnu cafaan waa ninkii loo diray safiirka ahaa ee reer quraysh la hadlaayay mufaawadada u xilsaaraa xagga islaamka ayagona hadba nin bay soo diraayeen oo hadba nin bay maaratay soo gudbinaayeen xiina dakara cuhmaan bnu cafaan markuu sheegay ana suhaylan qad arsalahu ilayhi qowmu qowmkiisibaa soo diray suhayl binu camar hadda nin baa lasoo dirayay marka suhayl baa waxaa li adiga soo heshiiska lasoo qoro fasaalaxuuhu ay kula heshiiyeen calaa an yarjica canhum inuu ka laabto hadal caama sanadkan nabiga ku dheheen sanadka iska laabo laguma ogola maka inaad gasho cumraysato wayukallu ay ukhaali yeelaan yukalluuha ay maka u ogolaadaan lahum ayaga qaabila ee caaman qaabila sanadka qaabilshan meeqa sanadka la joogi thalaatatan saddex beri sanadka soo socdaad yaad lagu dayni ood cumraysan saddex beri ka badanna ma joogigaysid haddase noqo heshiiskii saa lagu qoray faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi xiina ataa markuu yimid suhayl oo soo socda u arkay faqiila lagu yihi ataa suhaylun suhayl baa kana sahala allahu amrakum buu yihi amarkiina ilaahay baa sahlay magaciisa suhayl aheen halkaasu magacaasuu nabiga calayhi salaam dhamin xasan iyo iyo tafaawud iyo rajo wanaagsan xag alle ayuu ka fishay maadaamuu sahal u yahay annagana ilaahay baan tafaa-uleynaa oo magacaasi inuu ilaahay wanaag noogu bedelo wa kaana cabdullahi ibnu saib wuxuu ahaa adraka nabiya nabiga uu soo gaaray ninkaa xadiidka warinaya cabdullah bin saib la yihahdo marka waa saxaabiyu ru'ya taabicu riwaaya saxaabi sakiira weeyaan xasan ligayrihi way xadiidku asalkiisi laakiin fi saxiix albukhaari buu kusugan yahay bukhari waa soo saaray in sahl bin eh, uu imaado nabiga alay slam mufaawada la galay nacam arrin ba jirta bay ahayd oo arrintaa way jirta marka hadalkaasi suhayl ah magacaasuu nabiga alayh salaatu wasalaam macnaha ku jira oo fudeedka iyo sahlanaanta iyo arrintii cakireed is horfadhigin isu fadhiya nabiga iyo kufaaro quraysh is horfadhiyeen in arrintii ay furfurantay oo heshiis la gaari doono khayr iyo bishaarana muslimiinta ilahay oga dhigay tanuu nabiga calayh salaam tafaa-ulay ah, fi saxiix muslim waxaa ku sugan nabiga alay salam wuxuu yihi habeen baa waxaan arkay anoo hurda eh, qofka naaimkaa hurdada wuxuu ku arko kaanii fi daari cuqbata binu raafic aniga oo joogo gurigii cuqba binu raafic cuqba ibnu raafic fa utiinaa birudabin min rudabi ibnu taab waxaana noo keenay bi radab iyo maarata timirta radabka la yihahdo ee radabkii ina dhaab markaasaa faawaltu rifcata lana fi dunyana wlcaafiyata wlcaaqibata fi laakhira waana ana diinana qadaab waxaan ku awalay buu yihi inaan aan kor ukacnay ilahay kor noo qaaday cilibta wanaagsanna wlcaaqibatu fi laakhira ilahay ina siiyey ilan cog buu ahaaye wa ana diinana qadaab rudab ibnu daab diintaanana ay noqotay diin bislaatay oo qaangaadhay oo ilahay meel walba uu gaarsiiyey oo dayib noqotay taasaan ku tawiilay bu yihi waa ruyadii nabi alayh salaam cuqba bin cuqba binu raafic cuqbadii caaqiba fi laakhira raaficiina diinuna qad rafaca rudabi ibnu taabna diinuna khataab ayuu kasoo qaatay rasuulka aley hadii fi saxi muslim kusoo weyaan marka tafaul xasana iyo arrintaasa marka wanaagsan mooyaane baasashada iyo saasashada mxua in wax la baasaysto shimbire iyo wax saas oo kale ah taayadu ma la diiday baabu shumi fi lfaras hadduuna jiro shumi umaymana jiree kuwanaa wax la baasaysto oo lasdhaafiya xadaanka izaalat izaalat muxuu ahaa waxyaalaha saddexda lasoo sheegayo liqilati nafciha walikatrati nadaratiha ayaa laskaga laisku dhaafin karaa xadathana ismaعil qala xadathani malik an ibni shihaab an xamza wazal ibn cabdillahi bn cumar ibn cabdillah labadaba an cabdillahi bn cumar aabahood bay ka warinaya radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal ashuumu fi daar sumiga iyo baaseysigu daarta ahaaday daar cariiri ah hadday tahay daartu jiraan xun dhibaato badan walmaratu haweeneyda hadday tahay islaam oo aan ninkeeda aan adeeceynin ku hadal adag muxuu ahaa aan difa ilaalinaynin maalke maalkiisi iyo xoolihiisi iyo nafteeda walfaras faraska qaduufka ahe tallaabada gaabane batii ahe aan meella lagu gaari karin dheefa lahayn waxaasoo dhan baa in la iska dhaafiya ay mudan weeyaan hadduuba jiri lahaa weeyaan waa tanaasul وxadثna ismاعيl qal xadثnي malik عn abi xaزim an slmta slm بn dinar weeyaan abi xaزim بn dinar bu ku yihi an shl بn sacdi radي الlahu canhu ana rasuul اlahi slى الlه عليه waslm qaal in kana shu'mu fi shay hadduuba jiran wey farda وtqdiiran hadii wuxuu intii aad gacantaada soo galaan kugu soo dhawaada aad isdhaa isdhina isdhaafiso ood ka fogaata ay mudan tahay fa fi lmarati haweeney iyo naagta iyo walmarata walfarasa faraska iyo walmaskara guriga saddexdaba hade waa markay xun markay xun yihiin oo aynan dheef lahayn iyo faa'ido lahayn in laisdhaafiyo way ku jirtaa wey xadathana cubaydاllahi bn saciid yani abi qudama qala xadathana bishr bn cumar aلzahrani qala xadathana cikrima bn camaar an isxaaq bn cabdillahi an anas bn maliki qaal qaala rajulu nin baa wuxuu ya rasuul allah ina kuna fi daari guri baan deganin iyo daar iyo xaafad kahura fiiha cadaduna tiradana ay badatay islaanti caruur dhashay oo awlaad ba yeelatay oo wakahurat fiiha amwaaluna xoolahana waa bateen xoolana waan yeelanay intaan deganin fataxawalnaa waan guuray ilaa daarin ukhraa daar kale iyo guri kalean u guuray faqalla fiiha cadaduna caruurtii baa naga yaraatay wa qalat fiiha fiiha amwaaluna xoolihina way naga yaraadeen marka waa xaaladaasu marka isgarab dhigaya qaala rasuulula sala allahu alay wasalam wuxuu yihi ruddaha a iska celiya tii hore ku noqda aw dacuuha tan iskaga taga wahiya damiimatun mid xun weeyaan iskaga taga ninkii wuxuu qalbigiisa ku tacalluqay inuu daartan ay xun tahay tii horena ay fiican tahay waswasadaasuu nabiga ka saaraya calayhi salaatu wasalaam maadaama oo daartan dambe laa tuwaafiqu hawaaha lakum hawadeeda iyo mxuu ahaa jawigeeda uunayna waafaqaynin iskaga guuro mid kale aada ama tii ku noqda ruduuha aw dacuuha wahiya damiima madxu hadayna tahay qaala abu cabdillah fi isnaadihi nadar fi isnaadihi nadar xadiidka waxaa ku sugan yani dacfi buu ka wadaa oo cikrimat bnu camaar ninkii la yihah cikrimat bnu camaar ayaa wax laga sheegaa oo hadal baa lagu sheega xagga xifdiga ah xagga xifdiga ah weliba markuu yaxya bin abi kahiir ka warinayo markaasaa la daciifiya lakin riwaayadan ma aha min riwaayati yaxya ma ahee isxaaq ibn cabdillahi buu ka warinaya ibn abi dalxa ayib lakin halkaasuu fiihi nadarto marka bukhaari raximah llah qaala raximah llahu tacaala baabulcudaas hindisadii buu kusaabsan yahay iyo aadaabteeda iyo ducadeeda iyo adkaarteeda iyo waxa raacsan xadathana adam qala xadathana ibn abi dibin qala xadathani saciid ilmaqburiy an abi an abi hurayra an nabi sal la alay waslama qaal in allaha yuxibu lcudaasa hindisada ilahay waa jecel yahay maxaa yeelay qofka nashaad iyo fahma horta way ka muuqan <clears throat> qof nashaadsan oo camalkii iyo shaqadiisii howlihiisii nashaad u haya ilahay wuxuu ka jecel yahay yuu ka jecel yahay qofka caajiska ah ta labaad markuu qofka hindhiso ilahay buu xasuusanoo xamdini wayakrahu wuxuu nacayaa tathauba haamsiga inuu afkala qaado haa yidhaahdo maxaa yeele shaydaanka ka farxinaysa cajis iyo waxay calaamo u tahay <clears throat> qofka qof maaratay wahsi ah oo aan hawlshiisa qabsan karin waxay kaloo sabab u tahay inuu qofka cunto badan cunay oo deena iyaduna way keenaysaa faidaa cadasa hadduu qofku hindhisooda faxamid allah ilahi ku xamdiya fa calaa kulli muslimin qof kasta waxaa xaq ku ah samicahu qofkaa hindhisooda maqlay an yushamitahu inuu duceeyo waa markuu alxamdulilah dhahaad xadiis soo socotaa noo caddeyn doonto asagi markuu alamdulila fa idaa cadasa faxamid allah xadiiska noo sheegayba fa cadisa ow cadasa faxamid allah hadduu ilahay ku mahadiyo alxamdulilah yihahdo qofkii maqlay waxaa xaqa inuu u duceeyo culamada qaar baa ka qaatay wujuub faxaqun calaa kuli muslimin samico yushamito qof kastoo alxamdulilah yiri waajib waxaa kuga inaad u duceyso oo tiraahdo yarxamuka allah inaad tiraahdo wa ama tafaawubu tafaawubka imaam abu daawuud waa kii ay eh, markuu arkay isagoo doon saaran oo bada lagu jiro nin kale oo doon saar eh, wuxuu joogay shaadibuu joogay xaggan xeebta nin doon saaran hindhisooday buu maqlay doon buu ka daba qaatay markaasuu uta yarxamuka alla ku yiri wujuub buu arkaa markaas wa ama tafaaubu hahamsiga fa inamaa huwa min ashayaan buu ka ahaaday cajiskiisii iyo wahsi gelintiisi iyo qosolka uu ku qosli falyarudda ha celiyo mastadaaca intuu karo qofka ha reebo afkiisaas ku celiyo fa idaa qaala haa hadduu yihahdo ka qayliya oo dhawaaqana daxika minhu shayaan baa ku qoslayaa oo afka iyo suuradaas iyo muuqaalkaas on ficlin iyo dhawaaqa iyo sawdkaa yeeray iyo cajiskii uu rabay shaydaanka uu ka gaaray waxaasoo dhan shaydaan bay farax gelinaysaa marka intaad celin karta celi afkaada qaala alimaam albukaari raximah llah baabu maa yaqulu idaa cadas qofka hadduu hindhisalo waxa uu dhahay xadathana muusa qaal an abi cawaana an ataa can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaal idaa cadasa axadukum axadkiin hadduu hindhisoodo faqaala uu yihahdo alxamdu lilah uu yihahdo qaala almalaku malagii wuxuu leeyahy rabi malag baa dhegeysanaya rabi alcaalamiin buu leeyay faida qaala rabi lcaalamiin hadduu dho alxamdu lilahi rabi lcaalamiin bu israaciy qaala lmalaku yarxamuka allah markaana loo ducinaya allah ku naxariisto markaas rabi lcaalamiin la raaciyu ka wadaa daciif isnaad wa xadiidkan cadaa ibnu saaib ikhtalada uu isku darmaday riwaayada abu cawaanana bacd alkhtilaaf baheed intuu isku darmaday kadib ayuu ka wariya abu cawaana qaar ragga qaar eh, waxay ka wariyaan qabla alikhtilaaf laakiin abu cawaana waxaa la ogaaday inuu ka wariyo bacd alikhtilaaf kol haddii uu intuu isku dardarmay ka wariyeyna xadiiskiisa waa daciif buu noqonaya saasa lagu daciifin marka alamdu lilahi alamdu lilah inaad tirado alamdulilah rabi alcaalamiin inaad tirado alxamdulilah calaa kuli xaal saddexdaasba waa la sheegaa marka mid waxay dhaheen eh, waa banaanta alxamdulilah inaad tiraahdo rabi alcalamin ku tirahdo waa xasan ala kuli xaal daatana waa axsan axsan buu ku tilmaamay xadathana musa bin ismaciil lakin xadiidka wuxuu soo arooray alxamdulilah dhahaa intaas soo aroortay inta saxiixa ahe raabitka can rasuuli ilah qala xadathana bin ismaciil qala xadathana cabdilcaziz bin abi salma qala xadathana cabdullahi bnu dinar an abi salix samaan an abi hurayra an nabi sala la alay slam qala idaa cadasa hadduu qofku indhiso falyaqul alxamdu lilah yihahdo faida qaala faida qaala hadduu alxamdu lilah yihahdo falyaqul lahu akuuhu walaalkiis aw saaxiibuhu buu yiri saaxiibkiisa maqraya ha ku yirahdo yarxamuka allah ku dhaho faida qaala lahu yarxamuka allah markuu dhaho walaalkiisa falyaqul asaga ha u celiyo yahdiika allahu wayuslix baalaka ha dhaho ilahay ha ku hanuuniyo xaalkaada ha hagaajiyo waa duca la isdhaafsanayo qaala abu cabdillahi buhaari wuxuu yihi ahbatu maa yurwa fi hada lbaab baabkan ku saabsan cadaaska iyo iyo hindisada iyo ducooyinka kusoo arooray waxa ugu saxiixsan ugu thaabitsan hada alxadiid wey aladi yurwa laga wariye can abi saalix samaan riwaayadana ugu wanaagsan oo riwaayooyin kalea imaan doona oo mxuu aha ereyo iyo siiqooyin kale oo kala duduwan yaa ku imaan doona intaasna waxaa ka fiican ama ugu saxiixsan ugu haabitsan riwaayadan musanifkana fi saxiix lbuhaari uu kusoo saaray saxiixiisa jaamica ah oo ah alxamdu lilah yarxamuka allah yhdika la ismaala saas in la dhaho alxamdulilah waa markuu hindhiso qofkii ka dhegeysanayana inuu dhaho yarxamuka allah isagina uu celiya yhdika allah islix baala taasa ugu fiican buu leehay riwaayadaas ugu wanaagsan baabu tashmiit lcaaisi qofka hindhisooday oo laga farxiyo loo duceeyo xadathana maxamed bnu salaam qaala akbarana fazariyu marwan bn mucaawiya can cabdiraxman bn ziyad bn ancam alifriqi qaala xadathanii abi aabihiis oo ziyad bn ancama anahum kaanuu waxay ahaayeen qusaatan fi lbaxri badda xaggeeda ayay ku duuleen oo can dariiqi lbaxri xilligii cuhmaan bin cafaan baa ugu horeeyey in badda lagu baxo murwaan mucaawiya binu abi sufyaan baana hogaaminayay ciidanka badda annahum kaanuu guzaata fi lbaxri zamana mucaawiya xilligii mucaawiye ayay badda ku baxeen fa dumma markabuna markabka anagii wuxuu u dhawaaday oo u dumay ilaa markabi abi ayub abu ayub alansaari radi allahu canhu ciidankii uu watay ama la socday markabkoodii iyo markabka anagii baa isku dhawaaday falama xadara qadaa-una markii qadadaanadii cuntadaanadii soo xaadartoo la gaaray arsalnaa ileyh dad baan u diray waxaana noo imaada abu alansaari radi allahu canhu wa ardaah fa ataana waa noo yimid faqaala wuxuu yihi dacawtumuunii waad ii yeedheen wa ana saaim aniguna waan soomanahay waana soomanaa falam yakun lii buddun maaran malaha kama maarmo min an ujiibakum ina ina ajiibo ina ina yeelo kor haddaad ii yeedheen waan ka maarmi waayo waa laga maarmaan bay noqotay maxaa yeelay nas iyo daliil iyo xadiid baa qabanaya lianii samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal allah alay waslam nabigo yaquulu leh ina lilmuslimi muslimka waxaa usugnaaday calaa akhiihi walaalkii korkiisa wuxuu ku leeyahay sita khisaalin lix khasladood waajibatin oo waajib ah lix shay waajib ilahay oga dhigay oo qofka muslimka walaalkii u kuleeyahay in taraka minhaa shay-a hadduu wax ka tago lixdaa kamida faqad taraka wuxuu ka tagay xaqan xaq waajiban waajiba liakhiihi walaalkii usugnaatay oo caleyh korkiisana lagu lahaa ko shan lixdii waxaa weye midda koobaad yusalimu calayhi waa salaami idaa laqiyahu markuu la kulmo waa xaqa koobaad wararkaa waad kulanteen salaam assalaamu calaykum waraxmat ku dheh wayujiibuhu waa aqbali idaa dacahu hadduu u yeedhana waa ajiibi walow ha soo manaadaba wayushamituhu waa u duceyni idaa cadasa hadduu hindhisooda alxamdulilah u yihaahdo wayacuduhu waa booqani ilaa marida hadduu jirado wayaxduruhu waa xaadiri maydkiisa iyo janaasadiisa ilaa maanta hadduu dhinto wayansaxu waa u naseexenayaa waa u maarata waa la talin ida istansaxu hadduu ka talin dalbo oo naseexa u ka dalbo qaala wuxuu yihi wa kaana macanaa ninka la yihaahdo ziyaad binu ancam iyo hadalka watee wa kaana macanaa waxaa nala socday rajulu nin mazaaxun kaftan badan nin kaftan badan baa nala socday yaqulu lirajuli nin bu wuxuu ku dhihi asaaba dacaamanaa nin cuntadaanana cunayo cuntadas la cunaynay bu wuxuu ku dhihi jazaaka allahu khayran wa bira ku celcelin faqadiba waa ku waa ka carooday caleyhi xayna akraa marku markuu ku badi waa wax wanaagsan laakiin haddee indhakafaregeli ku celcelis iyo mar walba jazaka allahu khayran wabira bira jazaka allahu khayran wa bira faqaliba caleyh waaba caroodayba ninkii loo ducinayay xiina akara caleyh markuu ducada ka badiyey faqaala li abi ayuba wuxuu ku yidhi kii kafsanka badnaa yaa wuxuu yihi maa taraa su-aal buu weydiiyey maa taraa maxaad u aragtaa fi rajulin idaa qultu lahu markaa ku dhaho jazaka allahu khayran wabiran biran qadiba cadhoon wa shatamna icaay markaan u duceeyo intuu i cadhoodo icayn faqaala abu ayuba wuxuu yihi inaa kunaa naquul waxaan dhihi jiray ina lam yuslixu lkhayru qofkuu khayrka hagaajinin oo khayrkii iyo wanaagii iyo eray wanaagii iyo hadalka fiican uunan hagaajinin aslaxu sharu sharta hagaajin ee fa aqlib caleyh ku dabagedi soo khayr maadli meesha khayrka shar geli meesha birigana curale faaqbal fa aqlib caleyh ku dabagedi dabagedi hadalkii faqaala lahu wuxuu ku yiri xiina atahu markuu u yimid ninka isagaa jazaaka allahu sharan wa cura fadaxika markaasuu qoslay wa radiya raadi noqday wa qaala yihi ma tadacu musaaxak kaftankaada kaba tegi maysid miyaa intuu yiro qoslay faqaala rajulu ninkii kaftanka badnaaye ninkii ka cadhooday markuu ka qoslisiyey saxaabigii buu duceeyey jaza allahu abaa ayub alansaariya khayra ilaahay khayraa ku abaalmariyo maxaa yeelay ninkii iga cadhooday waa i qoslay oo waa soo ceshday marka jazaka allahu sharan wa cura curan muxuu yahay qaamuuska firi muxuu leh kasoo horjeedaa uma biran taas ya wa birantaas ayay kasoo horjeedaa wa curranta ya muxuu yihi cusran ha biran idinka wa curran meesheeda wa cusran le ya taasaa noo dhaante taasaa noo dhaante mm, wa cusra saasaama sax wey taa qaata culays jazaaka allahu khayran meesheedii sharan wa biran meesheedina wa cusra a oka waxaa la yihi xaraf jaban jidina ma gartaa layi jidina ma garto xaraf jaban daciif lisnaad idinkana cusra min uqlaya bas warka waa kaab baan qaadanayna wa cusran mm, ana ma kuqlaya curan curantana inay maya macno yarataa dhici karta laakin wa cusran baaba hadda noo sahlanba ay cayda caydee wey ceeb eh? waa u rancee oo kaad qaamuus saas u ley sooma dayib waayahay caar caar cayb was dayib xadathana caliy bnu cabdillahi qaal laka xadidka waa soo ogaaya xadidka waxaa weeyaan daciif lisnaad cabdiraxmaan alifriqi baa ku jira oo daciif ah qala xadathana caliy bnu cabdillah an abi mascuudi an nabi sala la alay slam qaal arbacun lilmuslim afar shay qofka muslimkaa yaa usugnaatay calalmuslimi qofka muslimka uu kuleeyahay afar muslimka uu leeyahay oo xaq uleeyahay oo calalmuslimi muslimka uu kuleeyahay baa jirta ko yacuudu wuu booqan idaa marida hadduu jiroodo wayashhadhu waa xaadir idaa maata hadduu dhinto wayujiibuhu waa aqbali idaa dacaw hadduu u yeero wayushamitu waa uducon idaa cadas hadduu hindisoodo saxiix weya qala xadaana mxamed bn slm qala abarana abulahw slm an ashcati an mucaawiya bn suwayd an bara bn caazimi radi allahu canhu qaal amaranaa rasuul lahi wuxuuna amray bisabcin toddoba shay wanahaana wuxuu naga reebay can sabcin toddoba shay amaranaa wuxuuna amray biciyaadati lmariidi qofka jiro inaan booqano wa itibaaci janaa'izi janaazada inaan raacno meydka wa tashriiti lcaadisi qofka indhisooda alxamdulilah duudha in loo duceeyo yarxamuka allah la dhoowo ibraari lmuqsini qofka dhaartay oo loo baarifado oo wuxuu ku dhaartay ee uu kaa rabay aad siiso u ogolaato haddii dee wax dembigan o hayn wanasri lmadluumi qofka madluumka la gardaran yahay oo loo gargaaro wa ifshaai salaami salaamtoo la faafiyo oo qofki muslima u garataba aad salaamto wa ijaabati daaci daaciga ku yeeraya kaga yeer weliime iyo waxsaas oo kale inaad ajiibto wanahaanaa wuxuu naga reebay can khawaatimi dahabi fargashiga ragga laga hadlayaay ragga inay dahabka fargashi ay ka dhigtaan wa can aaniyati lfidati weelasha fidada waa caam wa can ilmayaathiiri bari dhowrka mayaathiirtu waa wax oo haween u samayn jireen raggooda oo kooraha iyo meesha ay ku fasalka saarayaan ay dhigan jireen ayaa mayaathiir la dhahaa mayahirin urjuwaana alxamraa marka waa nooc xariir ah laga sameeyey taasna waa la diiday wacanqisiya waa nooc xariirta kamid qasiga walistibraqa xariirta wa idn wadibaadi waxariir waxariir intaasoo dhan ba xariir soo wadagalaya waa la wada diiday lama ogolo wey saxiix wey xadiidku qala raximah llahu tacaala xadathana wacan ismaaciil bn jacfar waxaa laga weri an calaa bin cabdiraxman can abi an abi hurayra ana rasuula allahi sala la alay slam qaal xaqulmuslimi cala lmuslimi situ lix wey qiila ma hiya ya rasuul allah marka xasri maaha mar lix baa la dhihi mar afar baa la dhihi mar waa ka badan marka xuquuqda muslimiinta way badan yihiin lixdana kamid a ah. idaa laqiitahu markaad la kulanto fasalim calayhi salaam waidaa dacaaka hadduu kuu yeero iimaama gurigeega ama weliimo u dhaar faajibhu yaal waida stansaxaka hadduu naseexad kaa naseexa dalbana faansa fansax lahu naseexe waidaa cadasa hadduu hindhisoodana faxamid allah alla ku xamdiyana fashamiduu ducee waidaa marida hadduu jiradana tacuudu waad booqanaysaa waidaa maata hadduu dhintana fatabacu raaco janaazadiisii iyo tukashadii iyo umuurahaas la soco sawati waay aqar u socdaay adduunyadii buu ka dhamaaday addunyadu ka dhamaaday marka galbi gurigiisii runtahaa ge wey saxiix way xadiidka muslim baaba soo saaray baab man samica alcabsa qofkii hindisa maqlo oo yaquulu dhahay alxamdu lilah alxamdu lilah dhahay hinisadii buu maqlay markaasu alxamdulilah yiri waan soo maray bukhaari raximah inuu ku yihi ahbat ma fi lbaabi riwaayat abu saalix samaan waxaa intaa ahayn ama waa daciif ama waa marjuux ama waa laga xoog badan yahay kan wuxuu kuleeyahay qofkii himlisada maqlay ee yarxamukala looga fadhiyey ya alxamdulilah dhahay xadathana dalq bnu qanaan qala xadathana shaybaan can abi isxaaqin can khaythama can caliyin radi allahu canhu qaal man qaala qofkii yihahda cinda casatin hindhiso agteed samicaha uu maqlay hindhiso uu maqlay agteeda qofkii yihahda alxamdu lilahi rabi alcaalamiin calaa kuli xaal maa kaana intaa ninkii yihahda lam yajid ma helaayo wajaca darsi gaws ma xanuuno wala ludunu dhegna ma xanuunto abadan weligeedba marka waxyaalaha waxyaalaha lagu feerajaday kamid tahay dadka ay ku feerajadaan xadiis daciifa oo macno xumbaarsan oo deena qofku uu ka daba dhici si ungoys u xanuunin oo dheg u xanuunin buu mar walba deen waxaan la imaanaya nabiga ka sugnayn sala allahu aleyh waali wasalam agala imaanaya kuwa soo ma arkin idaa waqaca ayagana si u akrinayeen eh, ya marka eh, quud raalis waayo hunguri raalis waayo sadaqo hadii la akriyo ajir baa laga helay halkii xarafka toban ajir baa laga heli laakin hunguri baa lagu raadinayaa oo xadiis baa la maqlay ah faqriga ayaa lagu zuuliyaa idaa waqaca oo la akriyo markaasa dee rag say u akrinayeen wax iska soo tarana waayey aakhara loogu talagalay idaa waqaca iyo janno iyo ridaha ilaahay iyo ajir iyo darajaa loogu talagalay iyo raashin looguma talagelin ayib taas marka waa waxba kama jiro waa iyaduna ayb kuwa soo ma arki markii ay ashhadu ana maxameda rasuulullah maadamka ilahi labada suul intay laabaan isha tuq tuq kusiinay maarata ayagana bakooro kuma dhacaysaa layiri waxaas oo dhan marka waxaa wey axaadiista daciifada ah yaa lagu dhamaanin laska ilaaliyo kan waliba mawquuf wayaan haddana waa cali intuu mawquuf ku yahay yo haddana daciif sii yahay haddana daciif sii yahay abu isxaaq sabiiciga ikhtalada shayban ibn cabdiraxman basri man lam yatamayaz riwaayatu daciif wey baabun wuxuu ku saabsan yahay kayfa tashmiitu man samica alcadsa qofka cadsada iyo hindisada maqle tashmiidkiisa waa see ducadiisa waa see u duceyn xadathana malik bin ismaciil qala xadathana cabdilcaziz bin abi salama qala akhbarana cabdullah ibnu dinar an abi salih an abi hurayra can nabi sal slam qaal idaa cadasa axadukum wayuslixa hagaajiyo baalakum xaalkiina shanigiin umurtihiina waa xadiidkaa soo maray abu saalix buhaari dhihi jiray ahbatu ma fi lbaab ahbatu ma fi lbaab waa soo maray xadathana caasim qala xadathana ibn abi hidib an saciid almaqburiy an abihi an abi hurayra an nabi sal slam qala in allaha yuxibu lcudaasa hindisada ilahay waa jecel yahay xamdi iyo ilahay lagu mahadin baa yaa lagu xasuustaa waxaa kale oo nashaad iyo fahmiyo qofki inuu markaas nashaad leeyahay wayakrahu tathaawub hahamsigana ilahi waa necab yahay waidaa cadasa axadukum axadkiin hadduu hindhisado xamidallah ilahi ku xamdiya kaana xaqan calaa kulli muslim qof kastoo muslima waxaa xaq lagu leeyahay samicoo maqla an yaquul inuu yihahdo yarxamuka allah inuu yihahdo fa ama tathaawuba hahamsi miyaa fa inamaa huwa min ashaytaan buuba ka ahaaday fa idaa tathaawuba axadukum markuu hahamsado falyarudahu ha iska celiyo mastadaac intuu kari karo bishinta qaniiniya iyo ilkaha isku dhajiya gacanta saariyaaba fa ina axadakum axadkiina idaa tataaba hadduu haamsa daxika minhu shaydaan baaba ku maadsan shaydaan baa ku maadsan haahdaa uu leeyahay iyo afka uu kala qaadi iyo muuqaalkaa xun shaydaan shaqadaasuuba u taagan yahay xadiidku waa xadiis saxiixa waana fi saxiix eh, jaamic buu kusugan yahay jaamic kusugan yahay aan soo maray qala xadathana xamed bn cumar qala xadathana abu cawaana can abi jamrata nasr bn cumraan qaala samictu ibn cabaas baa maqlo yaqulu ida shumidta idaa shumita samictu ibn cabaas baa maqlo yaquulu le idaa shumita markii loo loo duceeyo cafaana allahu waiyaakum min annaar alxamdulilah intuu dho yarxamuk allah markii la dho loo duceeyo yaa wuxuu dhihi cafaana allahu waiyaakum min annaar yarxamukum ullah intaa horu la imaad yarxamukum ullah cafaana allahu aha caafana allahu ilahi ana caafiyo na badbaadiyo aafiyo dhaateed iyaakum idinka min annaari yarxamukum ullah saxiix isnaad wey lakin maxaa ka fiican maxaa ka fiican xadiid abu salix asamaan yarxamuka allah ayaa laga sugaya qofka maqlay isagana yahdikum allah ayuu sugaya qala xadathana isxaq qala abarna yacla qala abarna abu manin abu munayn wahuwa yaziid bnu kaysan can abi xaazim can abi hurayrata qaal kuna juluusan waxaan fadhinay cinda rasuulillah nabi agtiisa alayh salaam facabasa rajulu nin baa hindhisooday faxamid allah nin baa intuu hindhisooday yuu alxamdu lilah raaciyey faqala lahu rasuulu llahi sala allah alay slam baa ku yiri yarxamuka allah allah ku naxariisto uma xabasa aakaro ku kala hindhisooday falam yaqul lahu shaya waxba muuna dhihin nabiga yarxamuka allah muuna dhihin uu ka aamusay faqaala ninkii baa hadlo yidhi yaa rasuul allah radadta cala alaakhar ka kale way u jawaabta way u radisay oo yarxamuka allah baa ugu radis walam taqul lii shay ana waxba imaada dhihin asagii baaba u qabsaday nabiga alay salaam asagii nabiga daalac u qabsaday qaala nabigu wuxuu yidhi inahu xamid allah miyaadan maqlayn ilahay buu ku xamdiyey wasakata adna waad aamustay shid baa tiri adna waa laga aamusaya manaa sakata sukatad noqotay haddaad aamusta waa laga aamusi xadii saxiixa weeyaan baaba wuxuu ku saabsan yahay idaa lam yaxmid illaha qofka aduu ilahay ku xamdinin asagana laa yushamatu loo ducin maayo oo ninki ilahay xusa unbaa la xusi ninki ilahay xusa unbaa la xusi xadathana aadam qaala xadathana shucba qaala xadathana sulayman ataymi qaala samictu anasan yaqulu cadasa rajulaan laba nin baa hindhisooda cinda nabiy nabi agtiisa calayh salaam fashamata axadahum midkood waa u duceeye yarxamuka allah ayuu yihi walam yushamit al aakhara ki kale se uma duceyn faqaala wuxuu yihi kian loo duceyna shamata hada kanaad u duceysay walam tushamitnii ani imaanu duceyn qaala nabigu wuxuu yihi ina hada xamid allah kan ilahay buu ku xamdiyey oo xusay walam taxmaduu adis ilahay kumaadan xamdinin see lagu xusi ilahay maada xusine saxiix wey xadiidka qala الbخariyu xadathana mحamed بن sla qala xadathana ribciy بn ibrahim wa aku ibn culayata qala xadathana cabdالرحman بn isxaaq can sacيid بn abi saciidin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal jalasa rajulaani laba nin baa fadhiistay cinda nabiy nabiga agtiisa alayhi salaam axaduha midkood baa ashrafu min alaakhar midka kale ka sharaf badan waxyaalaha aragtida dadka laga hadlayo xagga aakhare iyo taqwada ilahay baa yaqaana qofka muxuu ahaa taqiga eh laakiin labad labada nin dabaq ahaan iyo mansilada dadku waa la yaqaana dabaqaad iyo manaasil waaye kuwa madaxa kuwa raxiya kuwa maaragtay maalqabeer kuwa baska yar waxooga faqiira waxoo maraatib baa layar kala leeyahay adduunyada oo isku hal dabaqa ma aha axaduhuma ashraf min alaakhar facadasa shariifu kii shariifka ahaabaa hindisooday minhumaa labadii nin falam yaxmid ilah ilahay kumuuna xamdinin walam yushamidhu nabigana alayh salaam umuna duceynin wacadasa alaakharu kii kalaa hindhisooday faxamid allah ilahay uu ku xamdiyey mutawaadic waay fashamatahu nabi nabiga u duciyey alayh salaatu wasalaam faqaala shariifu odagii shariifkaana wuxuu yihi cadastu intaan hindhisooday cinda kagataada yaa falam tushamitni ii duceynin wacadasa haada alaakharu kan kalena waa duceey waa hindhisooday fashamatahu waa duceysay waa see faqaala wuxuu yihi ina hada dakara allah ilahay buu wuxuu sifa ana waan xusay wa anta nasiita allah ilahay baad halmaantay fa nasiituka ana waan ku halmaanay aljaza min jinsi lcamal waay aljazau min jinsi lcamal saad u dhaqantaa lagula dhaqmi wey xadiidku xasan weeyaan baabun kayfa yabda-u lcaadisu qofka caadiska hindisooda seeba u bilaabi oo muxuu ku bilaabi macnaha xadathana ismaaciil can malik can naafic can cabdillahi bn cumar inuu kaana idaa cadasa faqiila lahu yarxamuka allah markuu intuu hindisooda uu alxamdulilahi dhahoorto ilahay ku mahadiyo ducadii ducadii wey marka waxa laga hadlayo faqiila lahu yarxamuka allah lagu yidhaahdo faqaala uu dhaho yarxamuna allah saasudhis anahu kaana idaa cadasa faqiila lahu yarxamuka allah faqala wuxuu dhihi jiray yarxamuna allah waiyaakum wayakfiru lanaa walakum waa cabdullahi bin cumar radi allahu canhu lakin maxaa u fiican xadiid abu saalix yarxamuka allah yahdika allah waysabara saa la isku dabooda isnaad weyaan qal xadaana abu nuaym afadl qal xadaana sufyaan an ca an abi cabdiraxman an cabdilahi qaal ida cadasa axadukum falyaqul ha yihahd alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walyaqul man yaruddu qofka radinayan ha dhaho yarxamuka allah walyaqul huwa asaguna ha u celiy yakfir llahu lii walakum ha dhaho saxiix isnaad mawquufa isagoo mawquufa isagoo marfuucan haysanaa yarxamuka allah yahdiika allah sbar taasa sax xadaana caasim bnu caliy qal xadaana cikrama qal xadaana iyaas bnu slma an abihi slma ibn akwa radi allahu canhu qaal xadasa rajulu nin baa hindhisooday cinda nabiyi nabiga abtiisa alayh salaam faqaala yarxamuka allah marka de alxamdulilah bu isaga yiri kadib nabiga yarxamuka allah ku yiri uma cadasa ukraa mid kale cadasa wuu hindhisooday isla isagii ukraa mar kale mar kale haddana hindhisooday faqala nabiyu sal la alay slam wuxuu yihi hada maskuum kan waa maskuum wey maskuum weeyaan oo zukaam zukaam buu qabaa zukaamkuna waa harbibkaade hada maskuum ayuu yihi saxiix wey xadiidka haddaba fi saxi muslim baa kusugan yahay de qofka ma marka koobaad wixii ka dambeeya la dhihi karo waa hargabeysan yahay mise marka labaad mise marka saddexaad marka saddexaad ba fiican na gaarsiiyo riwaayo kale iktisaar ba kusugan riwaayadan iktisaar ba kusugan marka saddexaad markuu yihahdo hada maskuum marka labaad baabu man qaala qofkii yiri marka maskuum hadduu yahay maxaa la dhihi ilah ha ku caafiya dhihi caafimaad baa ilahay loo weydiin baabu man qaala yarxamuka allah yarxamuka allah qofkii yidhaahda in kunta xamidta allah hadda ilahay ku xamdisa qof baad maqashay hindhisaaya inuu alxamdulilah yidina ma ogin marka waa tacliiqini yarxamuka alla allah kuu naxariisto shardi in kunta xamidta allah haddaa ilahay ku xamdiso inaad tiraahdo warkaas soo wadaa xadathana caarim qala xadathana cumaarata ibnu zaadan qala xadathana xadathani makxuul lsdi qaala kuntu ilaa janbi ibni cumar baan fadhiya facabasa rajulu nin baa hindhisooday min naaxiyati masjid masaajid dhinaciisaas ku hindhisooday faqaala ibnu cumar baa wuxuu yarxamuka allah in kunta haddaa tahay wey xamidtallah ku ilahay ku xamdiyey daciif isnaad wey cumaara binu zaadan ninka la yihaahdo yaa daciif ah nacam cumar ibnu zadan ninkaasa daciifa ah. baabu laa yaqulu haddaad maqli weydo shib iskaga dheh haddaad maqashana oo ku maqashiyana waa khalaas dadka qaar hoos inaad hoos udhigta ma fiicna alxamdulilah dhe wax weyn baa meesha ku socdo ducaa socoto ilahay inuu ku aqbala laga yaabaaye alxamdulilah si fiican loo dhaha fiican baabu laa yaqulu ma dhahayo aaba ma dhahayo a isaga markii la rabay alxamdulilah inuu dhaho inuu aaba dhama xadathana maxamed binu salaam qaala akbarana maqlad qaar baa isku smin dhihiba xadathana maxamed bn salaam qaala akbarana maklad qaala akbarana ibnu jurayj qaala akbarani ibn abi najih can mujaahidin anahu samicahu yaquul cadasa ibnu licabdillahi bni cumar wiil cabdillahi bin cumar u dhala baa nisooday ima abubakr inu ya wa ima cumar carruurtiisa magaciisa kamid ahay faqaala wuxuu yihi aaba buu yihi faqala ibn cumar ba wuxuu yihi wamaa aaba maxay tahay ina aaba ismu shaydaan shaydaan magacii wey mina shayaadiin kamida ah. jacalahaa kelimada aabada shaydaanka wuxuu dhexgeeda dhexgeliya oo yeeray been cadsabt hindisadi iyo alxamd alxamdulilah idi iyo waxaan loo baahan in ka dhawaajiyey oo aab ah shaydaan baa wata saxiixulisnaad waay wax kaloo dhan lama ogolo iga raali noqo iyo eh, cafwan iyo waxaasoo dhan lama baahno lama baahno alxamdulilah daasaa wax walba ka qiim badan waa afdalu dikri afdalu ducaa waxa ugu wanaagsan wey qaala alimaam albukaariyu raximah llahu idaa cadasa miraara hadduu qofku dhowr jeer hindisoolo ma la daba socon arxamuka allah maa lagu hayni maya xadathana abulwaliid qaal xadathana cikrimat bnu camaar qala xadathani iyaas bn slmta qaal xadathani abi qaal kuntu cinda nabiyi nabiga agtiisa alayh salaam baan joogay facadasa rajulu nin baa hinisooday faqaala yiri yarxamuka allah uma cadasa ukra mar kalu soo daaya haddaan hinisadi faqaala nabiyu sal slam hada masguul bu yiri ka waa hargamaysan yahay allah ku caafiya wey saxiix wey qala xadathana qutayba xadathana sufyan can ibni cajlan maxamed can almuqbiriyi saciid can abi hureyra qaal shamit shamithu waaxidatan hal mar u ducee wathintayna laba wa halaata saddex famaa kaana bacda hada saddex wixii ka dambeeya fahuwa sukaam sukaam weeyaan e waa hargebaysan yahay oo ilahay caafimaada looga baryo xadiid saxiix weeyaan maxaa yeelay cadsada iyo hindhisada ilahay uu jecel yahay midda nashaadka iyo fahmada iyo caafimaadka la socda ee qofka uu khayrkiiy wanaagga kusii fahmaysan yahay ayay ahayd kan waaba nin duray haya nin duray haya oo hargabaysan oo diifka daadinaya waay marka wax hadda nashaad oo laga sugi male marka oo loo duceey saxiix weeye xadiidka baabun idaa cadas alyahuudiyu yahuudi hadduu hindhisado maxaan falaynaa oo alxamdulilah yihaahdo xadathana maxamed bnu yuusuf qaal xadathana sufyaan can xakiim bnu daylan can abi burdata can abi muusa qaal kaana alyahuudu waxay ahaayeen yahuud way og yihiin rasuulka alayh salaam ducadiisi iyo inuu sajaabo ducada nabi yahay rasuulah way garanayaan caruurtooda siday u yaqaanaan ka badan kaana alyahuudu waxay ahaayeen tacaadasuun way iska kikiinayaan meelahaas inti misbaas iyo sanka la saarto ama wax kula ama qori sanka la gagashado iyo tacaadasuun waa iska hindisaysiinayaan cinda nabiy nabi agtiisa salaam raja ayagoo ku daraynayo an yaquula lahu inuu ku yihahdo yarxamukumullah hadhow idhahaan ilahay o baa noo duceey fakaana kaana yaquulu wuxuu dhihi nabigu waa la fahmay yahdiikum ullah marka hore ilahay ha ina hanuuniyo oo yusbix baalakum xaalkiina ha hagaajiyo markaad muslim noqotaan yaa raxmad ilahay inaga baryanaa wey yahdiikum llah baa loo boodaya yahdiikum llah baa loo booday hidaaya qofka hidaaya ilahay siiya muminka ee muslimka kaaway midka loo duceey ka kalese walaa tusalli calaa axadi min ummata abada ayaa laleehay salaad iyo duca iyo raxmad midna mare xadathana abu abu xafs bnu ali xadathana yaya qaal xadathana sufyan qal xadathani xakim bnu daylan qaal xadathani abu burdata an abi mithla xadii saxiixa wey baabu tashmiiti rajuli mara ninkii oo tashmiit rajuli ninkii oo u duceeya maratan haweene gabar baaba hindhisootay alxamdulilah way tiri shaqadii o dhan shuruudaheeda way la oofsatay way la imaatay maxaa la fali yarxamu kila baa la dhihaya waa la duceynaya xadathana farwa wa axmed bnu ishkaab qaala waxay dh xadahana qasim ibnu malik almuzaniy can caasim ibnu kurayb can abi burdata qaal dakaltu waxaan u galay calaa abi muusa abu muusa alashcari baan u galay wa huwa isaguna fi beyti ibna ibnatihi qor meesha maxaa ini qoran wahiya fi beyti ibnati umilfadl ma ini qoran yihi ya saasa saxa ibnatihi buu yihi meesha wahiya wahuwa fi beyti ibnatihi umilfadl eed sax maha marka saas umulfadaltan binta umulfadaltan binta umulfadaltan umu kulfuum baa la yihahdaa umu abu muuse haba qababa duqan abu muuse saxaabiga radi allahu canhu baa guursaday bacda alxasan markuu xasan bin cali ka dhintay abu muuse guursaday gabadhan umulfadal ay dhashay bint umufadal bin mxuu ahaa bin cabaas umu kalfuum baa iyadana dhihi jiray marka dakaltu waxaan u galay calaa abu muusan u galay abu muusa alashcari abu burd ah, wiilkiisaa wey wa huwa fi bayti ibnati um fadl ah, fi bayti ibnati baa ni qora sooma taasa saxa haadan iisoo gashayr baa laga fiican ya waa iska xureeya sidaas marka warku isku imaad marka ibnata um lfadl umlfadl gabadheedi bay noqon magaceed um kulhum a umu kulhum ah, baa la dhahaa ibnadaasi ibnadaasi umu kulhum baa la dhahaa yaa qabay abu muusa alashcari baa qabay goorma bacda firaaqi alxasan bin cali xasan bin cali markay kala baxeen oo kalafog kala baxe kala tageen a ah, markaasi weliba muuse u dhashay isagaasay ka dhimatay markii dambe islaamtiisi kale uma cabdillahi bint abi dawma la dhihi jiray islaan kale oosaa oo qabi jiray oo ninka la yidhaahdo abu burdahan hooyadiis wey marka islaamta u galay waa islaamtii aayadiis ama eydadiis cinda albacdi ah, wa huwa fi beyti ibnati umi lfadl ibnu cabaas aabbahay gurigaa jooga islaanta minyarada ee gurigeedu jooga macnaha saas facadastu markaasaan hindhisooday falam yushamitnii iima duceynin wacadasat maamadiibaa hindhisootay aduuqa qabe muusa qabe ina mxuu ahaa umulfadl ay dhashay umukanfumaheed fashamataha waa u duceeyey marka habkiiba waa wiilkii yuu ka suulayba hooyadiiba ku dacwey fa akbartu ummi hooyadii baan u sheegay falamaa waatan oo isla wa duceeya ima duceyn aabahay falama ataahaa markuu soo wareegay duqdi u imaaday dhaweynti waqacad bihi ba canaanatayba waa ku dhacday waqaalad qaalad waxay ku tiri cadasa ibni halkaasaad gaadhay cadasa ibni wiilkayga wiilkaygaa hindhisooday falam tushamidu omaala ducaynin wa cadasad islaamtii ayaa hindhisootay fashamata waad u ducaysay meer masaarki meeshuu galay hindhisadii iyo ducadii hadda iyuu galay masaarki faqaala laha wuxuu ku yihi inii samictu nabiya nabi sal slam nabigaan maqlay yaquul isagoo leh idaa cadasa axadukum hadduu indhisooda faxamidallah ilahay ku xamdiyo fashamituuhu wain lam u duceeya wain lam yaxmid hadduu axmidillah aduu ilahay ku xamdina falaa tushamituuhu ha u duceynina waina ibnaki wiilkaada cadasa intuu hindhisooday falam axmedillahi ay ku xamdinin falam ushamid uma ducooynin wa cadasad haweeneedaasna way faxamidat illah ilahay bay ku xamdisay fashamata una duceey intaa way warku faqaalad waxay tiri axsanta oy dhaanta kuwan faqaala axsanta sax baa tahay marka kol war warnabi haddaad ku socotay waa sax wey marka saxiix wey baabu tafaawud hahamsigii buu kusaabsan yahay afka lakala qaado oo hamsigi cajiska iyo xadadana cabdllahi bn yusuf qal abarana malik an alcala ibn cabdiraxman an abihi an abi hurayra an nabi sal slam qaal ida tafaaba axadukum hadduu hahamsado falyakdim ha qariyo ha celiyo mastadaca intuu karo intuu waado oo mar uu kaa fakan baa jirto soo celin kari afka isu soo celin karin inta ka hore uu soo socdoo kale waa laga hortegi karaa ilkaha la isku dhajiyaa gacantaa la saara hadda si kalaaba aad ku kali weydo markaa celiya eh, maxaa yeele shaydaanku waa ku qoslayaa oo waa ku farxayaa in shaydaan laga farxiyana ma aha cajis iyo malaalo inay mar walba kaa muuqato ayaduna ma fiicna wallahu aclam bilahi tawfiq wasala allah wasalam ala nabiy